بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي النكاح وولاء والنسام بعدهن للموارث سبا baabu asbaab اlmiiraah dhaxalka asbaabta keensata labada qof inay isdhaxlaan asbaabta keensata ayaynu halkan ku arki doonaa biidn اllaahi tacaala haddaba ereyga baab ah waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa facalun oo cayni bilwaawiya oo bawabun buu ahaa ciladii qalbiga la odhan jiray ee sarfiga ahayd ayaa ku dhacday baabkuna waxa weeye xaqiiqo wuxuu ku yahay waxyaabaha jirmiga iyo daatada leh sida albaabkan laga soo gelayo masaajidka kutubtana baabku wuxuu ku yahay majaaz ahaan buu ku yahay marka kutubta baab la odhanayo ereyga asbaab ah markaynu ka hadalno asbaab alasbaab markaynu ka hadalno waa jamcu sababin baa la yidhaahdaa asbaab waa jamcu sababin sabab ayaa la jamcinayaa sababkaasi luqa ahaan waxaa loo yaqaanaa maa yutawasalu bihi ilaa gayrihi wax kasta oo kayrkii lagu gaadho ayaa sabab la yidhaahdaa haddii shayga kayrkii lagu gaadhayo sida waddada oo kale ama xadhiga oo kale sabab baa la odhanayaa ilan kayrkii baa lagu gaadhayaaye sababtu waa wax kastoo wax kale lagu gaadhayo maa yutawasalu bihi ilaa kayrihi baa sabab la yidhaahdaa wasilaaxan isilaaxa culimada marka la eegayo sababta waxaa la yidhaha maa yalzamu min wujuudihi alwujuud wa min cadamihi alcadam lidaatihi sababtu waxa weeye shayga helidiisa helid kale ay ka dhalato waayidiisana haddii isaga la waayo waayid kale ay ka dhalato maalan duhurka oo kale waxa sabab u abaa ah la odhan jiray maxay zawaalka haddaba haddii zawaalku uu yimaado cadceedu barhtamahan cirka hadday xaggaa uga badato zawaalkaa helidiisa waxaa lagu helayaa duhurka gelidiisii duhurkii ayaa noqonaya mid galay oo jooga ayuu inoo noqonaya kol hadday cadceedu aggaa uga badato haddii la waayo zawaalka oo zawaalka cadceeduba ay xaggaa uga badan weyda cirkana duhurka gaadhidiisii lama helayo helidda sababta waxa ka dhasha baa la yidhahdaa musababka oo la helo waayidda sababtana waxa ka dhasha baa la yidhahdaa musababka oo la waayo ayaa ka dhalata maalan hadday dee sababtu tacaduday waa halkeega oo waxaa laga yaabaa sababtan marka la waayo musababkeegii la waayo sabab kaloo la helay in laga yaabaa inay musabab kale keento oo iminka iftiinka oo kale marka la helayo cadceeddaa laga helaa dee haddaba haddaynu nidhaahno cadceeddii waa la waayey bal tusaale ahaan eega hadda haddii cadceeddu ay soo bixi weydo waxay ahayd inaan iftiinba la helin laakiin waxaa laga yaabaa cadceeddii marka la waayo ilan waa sababe in iftiinkii la helo oo laydhkan laga helo iyo khashaafadahan kolka waxaa la yidhahdaa sababtu hadday tacadudo marka sababta la waayo musababkeygii gaarka ahaa unbaa la waayayaa laakiin waxaa laga yaabaa sabab kale in musababka loo helo oo sabab kaleba ay leedahay maalan imika dhaxalka sababta keensata waa waxaa kamida baynu nihi nikaaxa guurka reerka isqaba sabab ayaa dhex taala ay isku dhaxlaan isqabidan lafteeda ayaa sababtii laysku dhexlayey ah dadka wada dhashay sabab ayaa dhex taala ay isku dhaxlaan wada dhalashadan lafteeda ayaa ah sababtii laysku dhexlayey dadka is-xoreeya sabab ayaa dhex taala ay isku dhaxlaan kan wax xoreeyey kii uu xoreeyey hadduu cid ka xigto waayo ama cid kale hadduu waayo waa sabab uu odhanayo waa sabab iska cad oo uu samaynayo maxay uu ku dhexlayo weeyi haddaba sababta waxaa loo yaqaan sharciga ama isilaaxa maa yalzamu min wujuudihi alwujuud min cadamihi alcadam lidaatihi baabu asbaab miraa ereygan miraa miraa waxaa lagu ilaaqaa irsiga oo dhaxalka a baa lagu ilaaqaa haddana isagaa looga jeedaayo waa masderkii alir waa dhaxalka dhaxalkana luqadda waxaa loo yaqaanaa albaqaa baaqi ahaanshaha ama intiqaalu shayin min qowmin ilaa qowm waa maal ka soo guura dad oo dad kale usoo guura kaa ayaa dhaxal la yidhaahda dhaxal dheefta bilaadhibka ana dheef bilaa dhib ah ayaa dhaxal la odhanaya siduu rabbiba aayadda qur'aankaa ugu tilmaamay uma awrana alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina wuxuu rabbi leeyahay kitaabka waxaanu dhaxal u siinay addoommadayadii kuwa ka tirsan uma awrana alkitaaba aladiina stafayna kuwaanu dooranay ee addoommadayada ah ayaanu kitaabka dhaxal u siinay buu rabbi yihi annagaa dooranay buu ilaahay leeyahay dadka kitaabkan iyo diinta ilaahay barayo waa dadan dooranay oo annaga dhaxlan u u siinay weeyi haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso dhaxalku wuxuu ahaa dheefta bilaa dhibka ahe sow kan kitaabka aad usoo jeedo saakoo dhan baad usoo kalahdeen habeenkiibaad akhridiin maalintiibaad xifdidiin waad u haraadiin dana badan baad u seegtiin oo sidee dhaxal loogu tilmaamaya wax kasta oo ilaahay kitaabkiisa la garab dhigayo ama diinta la garab dhigaya marka kitaabka loo eego qiimo ma leh kolkaa waa kitaabkii waa dheef bilaa dhib kugu soo gashay baa lagu odhanaya dhib kastood u marto diintana dhib ma aha dhib ha u arkin inay tahay waa dheef bilaa dhibabaa loo haystaa markaa baabu asbaabilmiiraai dhaxalka asbaabta keenta baabkeegii weeyi dhaxalka asbaabta keenta baabkii lagaga warramayey ama lagaga warbixinayey weeyaan haddaba culimmadu waxay tilmaamaan baab buu hadda sheekhu inoo sheegay tarjamada shan magacoo lagu qoro ayaa jira shan magac bay culimadu isticmaalaan markay kutubta qorayaan ereyga kitaab baa kamid a waxa laga kitaabu soom kitaabu salaad inaad aragteen kitaabu zakaat ereyga kitaab waa la isticmaalaa waa ko waxaa kusoo xiga ereyga baab ana waa la isticmaalaa baab kitaabku ka dhasha ayuu kasi ka farcama ayuu ku xigaa waxaa kusoo xiga fasal fasalkuna baabku ka dhashaa waxaa kusoo xiga farac faracuna fasalku ka dhashaa waxaa kusoo xiga masalo masaladuna faracay ka dhalataa shantaa magac markaad kitaab qor istiraa ama aad kitaab qorayso ogow shanta magac inay sidaa u kala sarreeyaan waxa ugu ugu ballaadhan kitaabka waxa ku soo xiga baabka waxa ku soo xiga fasalka waxa ku soo xiga faraca waxa ku soo xiga mas'alada ayaa ku soo xigta haddaba sheekheennu baab buu qaatay oo ilan kitaabku waa kan oo dhan kana kitaabu raxbiya la odhanaya kitaabkan aan akriyayn o dhan kolkaa baab kamida asbaabtuna waa baab kamida kitaabkii fasal baa sii dhex doono fasalla ayaa dhexdhici kara ayaa dhex kara asbaabtii dhaxalka keenaysay baan doonaynaa inaan ka hadalno dad isdhaxlaya maxaa sabab u ah oo dadkaasi ay isku dhaxlaan kaa wey waxa wanaagsan baa la yidhi culimmadu intaynaan asbaabta gelin in laga hadlo maalka meydka xuquuqda ku tacalluqda qof markuu dhinto maalkiisa waxa ku tacalluqa baa la yidhaahdaa atarika waxa ku tacaluqa shan xaq qofku markuu geeriyoodo shan xaq baa ku tacalluqa maalkiisa qofku markuu sidaa u dhinto xaqa koobaad ee loo horreysiinayaa waa xaqa daatada maalka ku tacalluqay sida zakada oo kale meydkaa intaan la aasin intaan xoolaha laga jarin wixii lagu aasayey waa in horta laga zakeeyaa shan xaq baa xoolaha ku tacaluqaya waa zakadii iyo wixii cayntooda ku tacaluqay sida rahantii iyo jinaayadii oo kale sacad leedahay hadduu qof dhaawaco ama awr ad leedahay haduu qof dhaawaco ama gaadhi ad leedahay si khaldan gaadhiga markasta maaya saciyade waa marka si khaldani ay jirto khalad adu ad leedahay markuu jiro gaadhigaagu markuu cid dhaawaco oo gaadhigaagii oo dhaawac geystay ad dhimato eeg la odhan maayo ha la dhaxlo la odhan maayo meydka ha laga aaso xabaasha maxaa loogu qodaa iyo gaadhiga maxaa loogu kireeyaa waxaa la odhanayaa gaadhigan horta meydku uu ka tegey gaadhigan uu meydku ka tegey cid buu dhaawacay gaadhigani horta ciduu dhaawacay wixiisii ha looga jaro ilan gaadhigan xaq gaara gaara ku tacalluqay oo cid buu dhib u geystay gaadhigani horta dhibkii ha looga jaro marka ciddii uu dhaawacay dhibkeegii looga jaro ayaa la odhanayaa wixii lagu aasayeyna aynu raadino kolka maalka waxa daatadiisa ku tacaluqa ama zakadii ilaahay uu ku lahaa subxaanahu wa tacaala ama maalka laftiisuba dhibuu geystay sacanaa dhib geystay awrkanaa dhib geystay gaadhiganaa dhib geystay neefkan adhigaa dhib geystay intaan meydka wixii lagu aasayey hantida laga jarin horta dhibaatadan sidaa ha la sameeyo dhibaatadan sidaa ha la sameeyo wixii dhiba sidaa inaynu samayno weeyi xaqa u horeeya waxa wey waa wixii daatada ama caynu tarika waxa ku tacaluqay sida zakada iyo rahanta iyo waxaasaa la horreysiinaya wax kaste waa laga horreysiini xaqa labaad ee maalka ku tacaluqaya wuxuu noqonayaa muanu tajhiiz wax la yidhaha muanu tajhiiz muanu tajhiiz waxa weeye meydka qabanqaabadiisa marka la aasayo qabanqaabada maal bay u baahan tahay maal lagu qabanqaabiyo oo lagu aaso ayaa loo baahan yahay qofka meydka ah haddaba maalka qabanqaabada haddii xabaal la iibinayo iyo haddii dadka xabaasha qodaya la kiraynayo iyo haddii gawaadhida dadka guraysaba kiro iyo shidaal lagu shubayo wixii meydkaa ah ku baxaya ee lagu aasayo ee muanu tajhiiska loo yaqaan waa xaqa labaad ee intaan maalka la dhaxlin laga goynayo weeyi maalka intaan la dhaxlin ayaa laga goynaya kaana waana darajada labaad laakiin muanu tajhiiska waxa ka horeynaya kaa koobaad ee caynta sida zakadiiya ka horey marka laga zakeeyo ayaa waxa soo hadhay mu'anu tajhiiskii darajada labaad buu noqonayaa qabanqaabadan meydku waa darajada labaad waana xaqa labaad ee ku tacaluqa weeyi meydkana dee marka la aasayo hantida la daadaadin maayo oo si aan loo baahnayn loogu tagrifali maayo haddii la yidhaahdo boqol gaadhi ha loo kireeyo oo ha la isdabageliyo oo magaalada oo dhani ha ogaato aaska ha ka qayb qaadato waxawey looma baahna sharci ma aha haddii dadku ayna gawaadhida ay iyagu keenayaan inagu dee naqaano dhaqan inooma aha inagu dhaqan maynu uleenahay gawaadhida meydka qaadaysa la yidhaha shidaal ha lagu shushubo ama laleeyahy hala kiraysto meydka haloo kireeyo lacagtiisa halaga bixiyo dhaqan inooma aha inaga laakiin waa laga yaabaa muslimiinta waa ummad kala duduwan oo ballaadhan oon waxba iska ogeyn baynu nahaye dalalka qaar shidaal loogu shubayo ama dalalka qaar gawaadhida la kiraynayo ayaa dhici karta ama dee sariirtan lagu qaadayo meydkaba hadii lagu yidhah waa lagaa kiraynaya oo meydkii waa in la kireeya ama xabaasha qodideedaba haddii lagu yidhah ka warran kharash yar baad bixinaysaa inagu taa xabaasha waynu aragnay so xabaasha ma aha kuwa qodani ma jiro wax yar la bixiyaa waa la iibsadaa ma aynu nidhaa miya la iibiyaa so ma jiraan iyagoo qodan haddaba waxa weeye mu tajhiiska ee meydka aasidiisa ka qeyb gelaya waa kuwaa weeye kolkaa kuwaa haddaba israaf lagu samayn maayo iyo xadgudub xabaashii meydka lagu aasayey haddaad tidhaa meydku maalqabeen buu ahaa ee adeer imisaan idin kun dollar baan idin siinaya xaaji buu ahaa maalqabeena kolkaa idinku kun dollar baan idin siinaya xabaashana waxaa lagu qoday soddon dollar bay tahay waa israaf arrinkaa lama ogola arrinkaasi arrin diintu ogoshahay ma aha mucaamaladan meesha ka jirta sida loo mucaamaloonayo baa loola mucaamaloonaya unbaa wixiisa loo gudaya ilin agoon buu ka tegey ama cid kaluu ka tegey kolka waa in hantida la ogaado halkay ku baxaysa iyo siday u baxayso in la ogaado ayaa loo baahan yahay mu'anu tajhiis lagu israafi maayo oo xadgudub lagu samayn maayo haddii meydku uuna waxbaba ka teginba shilinba ma hayo ninkan meydka ee dhintay wax habaa loogu iibiye xataa ma hayo wax sariirta haddii la kireeyo lagu kireeyo ma hayo qofka maydhayaa dad baa jira samaynta maydhaan lacag yar qaata ka maydhaya hadduu yidhahda anu boqol kun baan qaata aya boqol kun un baad ii dhiibi boqol kun oo ah, maydhidaas adaad ii dhiibi hadduuna lacagba ka tegin meydkani maxaa la samayni tajhiiskiisu yuu fuulayaa tajhiisku wuxuu fuulayaa iyo kharashka aasidu wuxuu fuulayaa ciddii biilin lahayd markuu noolaa ciddii biilkiisa haysay ayaa la odhanayaa ciddaasi waa inay iyagu ay kolkaa ay kharashkaa qaataan haddii cid alla cid biilisaba la waayo oo biilkiisa cid laba haddii la waayo kharashka iyo mu-anka yaa qaadaya uu fuulaya bangiga dhexe ee muslimiinta ayaa laga rabaa bangigu inuu isagu bixiyo oo meydka waxa lagu aasaya bangiga ayaa laga qaadayaa waa haddii la waayo qaraabadiisii iyo cid biilinaysay haddii sidan hadda ina haysato oo kale bangi muslimiinta u gaaraba la waayo ama muslimiintaba ayna dowlad lahayn adag oo bangileba ayna lahayn maxaa la samayn aqniyada muslimiinta ayaa laga qaadaya maalqabeennada muslimiinta ayuu waajib ku noqonayaa in meydkan wixii lagu aasayey iyagu ay habeeyaan akhniyaa lmuslimiin baa laga rabaa markaa xaqa saddexaad ee maalka ku tacalluqa waa adduyuun lmursala baa la yidhaha daynta mursalada ah ee la diray waa daynta bilaa muddada ee qofka raqabadiisa saaran haddii qofkan dayn lagu lahaa markuu dhinto inta aan la dhaxlin waxaa laga rabaa wixii dayn lagu lahaa in laga bixiyo ayaa la rabaa alla wixii dayn lagu lahaa meydka ha laga bixiyo waana derajada saddexaad daynka qoorta qofka lagu leeyahay ee ama muddadoodu ay dambayso ama muddaba aan loo qabanin wixii dayna ee lagu lahaa meydka waa in laga bixiya waa xaqa saddexaad ama darajada saddexaad weeyi adduyuun lmursala baa la yidhaahdaa waxaa kaloo jiro xaqa afraad ah waa alwasiya bihulu sidii rasuulka sala allahu alayhi wasalam saxaabigii wahuluu kahiirun uu ku lahaa meydku haddii uu yidhaa markuu is arko inuu dhimanayo ilay nin weyni waa kii wadkiisa yaqaan bay soomaalidu ku mahmaahdaa nin weyni waa kii wadkiisa yaqaane markuu ninkii is arkay xanuunka haya iyo nooca uu yahay ayuu is-ogaaday inuu dhimanayo oo aakhare uu u jeedo hanti badanna wuu lahaa masaakiinna kama xidhiidhin markaasuu doonay inuu sadaqa bixiyo hadda waa maradulmowtkiibuu wax ku sadaqaysanaya isagoo fii maradi mowtihi ku sugan ayuu leeyahay sadaqaan la baxaya waa fii maradi mowtihi maradulmowtkii ayuu doonaya inuu sadaqa la baxo diintu ma ogola oo markii aad noolayd eed adduunyada inaad in badan noolaanaysa aad ku fikiraysay shilinka iyo lacagtana aad jeclayd maxaad u sadaqaysan weyday waxaa la odhanayaa maanta waad ka socotaaye dad kalaa iska yeesh iska yeelanayood uga tegiye thulu unbaa lagu ogol yahay inaad sadaqaysan karto thulu thulu waxa weeye saddex inta loo qaybiyo maalkiisa unbuu meel saddexaad sadaqaysan karaa meel saddexaad labada meelood ee kale ma bixin karo oo ma ma waxa weye ma waqfi karo masjid baan ka dhigay iyo maxaan ku idhaha dhulkaa madrasad baan u bixiyey iyo wax alla wax laga dhegaysan karaa ma jiro hadduu maradulmowtkii ku jiro xanuunkii ku dhimanayey uu ku jiro waxaanina uluskii uu ka badan yahay waa xaqa afraad martabada afraad ayuu gelayaa alwasiyatu biulu hadduu wax ulu ka badan la yimaadana dee uluskay diintu ogoshahaye ulukaaba badan e inta kale waa laga celinayaa sidii saxaabigiiba rasuulku sal allahu alayh wasalam uu ulahaa uluka ayaa kugu badan xaqa u dambeeya ee meydka maalkiisa ku tacaluqayaa waxa weeye waa dhaxalka in la dhaxlo waxaa laga yaabaa shantaa xaq inay dadkeenna in badan oo kamid ihi dhaxalka uun yaqaaniin dhaxalka oo qura uun qofku markuu dhinto maalkiisa shan xaq baa ku tacaluqa shantaa xaq dhaxalku waa mid ugu dambeeya marka ugu dambaysa ayaa la dhaxlaa oo dhaxalku uu imanaya waxa ka horeeya wixii zake ahaa iyo wixii caynta maalka ku tacaluqayay waa derajada koobaad fadaynulaahi axaqu biladaa rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam derajada labaad waxaa soo gelaya derajada labaad mu'anu tajhiiska ayaa soo gelaya qabanqaabada meydka wixii ku baxayey kafankii la iibinayey iyo waxyaabihii lamidka ahaa derajada saddexaad waxaa soo gelaya adduyuun dayntii aan mudaysnayn ee dembaysay ee meydka lagu lahaa deyntaasina waa darajada saddexaad waa in meydka laga bixiyo qodobka afraad ama xaqa afraad wuxuu noqonayaa alwasiyatu bithuluth hadduu dardaarmay ulu iyo meel saddexaad waa in laga bixiyo maalkiisa ugu dambayn qodobka shanaad waa in maalkii la dhaxlo haddaba sida loo dhaxlayo dhaxalka maxaa keena maxaase manciya dadka dhaxlayaa intee weeye imise qof baa dhaxla imisaa la xijaabaa halkaasaynu doonaynaa maalka qodobkaa u dambeeya ee dhaxalka ah ayuu sheekhu doonaya inuu inooga waramo ama uu inagala hadlo baabu asbaabilmiiraai dhaxalka asbaabtiisa baabkeegii weeyi waa baabkii wax lagu kala dhexlayey baabkani baabkii wax lagu kala dhexlayey ayuu baabkani noqonaya asbaabu miiraasilwaraa makhluuqa dhaxalkooga waxyaabaha sababa waa bani aadamka ayaa loo jeedaaye halaaatun saddex weeyi waa mutafaq saddexdaasi saddex sababood ayaa keena dhaxalka saddexdaaba waa laysku waafaqsan yahay culimada qaar baa mid afraad ku daray oo waxay yidhaahdeen annagu waxaanu qabnaa dhaxalka waxyaabaha keenaa inuu afar yahay afar arimood ayaa dhaxalka keena saddex baa laakiin mutafaq ah oo laysla ogol yahay sheekhu haddaba markuu yidhi asbaabu miiraathi alwaraa alwaraa alwaraa waa makhluuqa shimbiruhu talow may isdhaxlaan waraabayaashu miyay isdhaxlaan hadday isdhaxlaan te talow xaakimkay iskula tagaan ma w ma iyago ma mukalaf baayo inay isdhaxlaan baa talow lagu adoonsado lagu kelifay waa maya isma dhaxlaan haddaba waa maxay asbaabu miiraasilwaraa alwaraa oo makhluuqa makhluuqa dhexalkiisa muxuu u yidhi kelmaddan alwaraa'a beytka ayaa ka qabsaday laakiin wuxuu ujeedaa asbaabu miiraathi ilaadamiyiin ree beni aadam baa isdhaxle eh ilmo beni aadam dhaxalkooga waxyaabaha keenaa alaaatun waa saddex saddex sababood ayaa dhaxalka keenta saddex dariiq baa la ysku dhexlayaa kullun mid kaste oo asbaabtaa ka tirsani yufiidu wuxuu u faa'iideyni rabbahu saaxiibkiisa alwiraathata dhaxal buu u faa'iideyni saddexdaa mid kaste oo ka midihiba saaxiibkii wuxuu u faa'iideynayaa inuu wax dhaxli karo inaad dhaxli karto ayaad meeshay ka ogaanaysaa saddex sababood oo mid kastaaba dhaxalka kuu ogol ood wax ku dhaxli karto weeyaan wahiya saddexdaasi nikaaxun waa nikaaxii ka koobaad nikaax nikaaxu waa inuu nikaax saxiixa yahay ereyga nikaax ah luqadda waxaa loo yaqaanaa adamu waljamcu waa isku soo dhejin ama isku keenid weeyi wax laysku keenayo ama laysku soo dumayo weeyaan sharcigana nikaaxa waxaa la yidhaahdaa waa caqdu zawjiya caqdiga iyo heshiiska reerka dhex mara asaxiixi ee saxiixa ah caqdi iyo heshiis reerka dhex mara oo saxiix ah waa laysku dhaxlaa waa marka reerka laysku meheriyo ee weligii inanta dhalay uu meesha yimaado ee markhaatiyadii inanta bixin markhaatiga ka ahaa meherkeegu ay meesha yimaadiin ee zawjkii inanta guursanayay uu goobjoog yahay ama wakiilkiisii ee sheekii meherinaya meherka uu sidaa loogu dhufto labadaa qof way isdhexlayaanoo mid kastiba midka kale wixiisa ula yeeshay bal ilaahay cilmiyadiisan eega haddii nin maalqabeenihi inan aan waxba haysanin uu mehersado saa markuu u mehersado maalkiisii way la yeelatay inanti hadduu dhinto dhaxalkiisii way soo fadhiisanaysaa un way soo fadhiisanaysaa uno dhinaceegay qabsanaysaa hadday gabadhu maal leedahay oo maalqabeen ay tahayna sidoo kale odaygeegii guursaday gabadhan dhinaceegii uunbuu isna qabsanayaayo wuxuu odhanayaa un gabadhan dhexalkeegii anna waanu fadhiyaa kolkaa nikaaxu waa caqdigaa zawjiyada ee saxiixa ahe labada dhinacba wuxuu u faa'iideeyaa inuu ka kale dhaxlo ninku gabadha wuu dhaxli gabadhuna ninka way dhaxli haddaba caqdigaa caqdu zawjiya asaxiix waxa inagaga baxay oo caqdu zawjiya caqdiga waxa inagaga baxay wadciga shubhada la yidhaa wadciga shubhada la yidhaa layskuma dhaxlo wadci shubha la yidhaa ayaa jira wadcigaa layskuma dhaxlo walow ubadba ha layskugu dhalo haddii la doonaye ubadba ha layskugu dhalo haddii la doonayo wadcu shubhu dhaxal ma keeno wadcu shubhuhu waxa weeye ninku isagoo gurigiisa xaaskiisa uun ku og ayay maalan islaantii ilmihii ka baxday ama dibadday u baxday ama meel kale ay tagtay ama hawlbay yeelatay ama way xanuunsatay inantii shaqaalaha ahayd ee guriga joogtay ayaa ilmihii yaraa seexi istidhio sariirtii seexisay inantii iyadoo sariirtii ilmihii yaraa seexinaysa ayaa ilmihii ku agamacday odaygiioo guriga ka maqan ayaa gurigii soo galay oo gurig waa bilaalaydh gurigii oo madow unbuu taataabtayoo inantii meesha jiiftay ee shaqaalaha ahayd ama qaraabada kalaba ahayd uunbuu xaaskiisii u fahmay gogol bay ku kulmeen oo isagu lama hadale dantiisii buu dhammaystay labadaa qof dhaxal iskuma leh oo isdhaxli maayaan dembina ma jiro oo la odhan maayo waa e dembi ha laga jaro la odhan maayo way zinaysteene zinadii ha laga gooyo xadkeegii la odhan maayo ilan meeshan kas ma jirto laakiin hadday gabadhu ay toosto ila way hurudayee hadday toosto yayna is odhanin hawshu ha dhammaatee iyo isqari toone e waa inay warka caddaysayay tidhaahdaa yaadi moodeysaa waa inay tidhaahdaa xaaji yaadi waa inay warka caddaysaa laakiin hadday warka caddayn weydo xaggeega dembi baa fuulaya oo dee zinay ka noqonaysaa xaggeegii ilan waatanoo iyadoo og ayay khiyaarkeega raali ku noqotaye laakiin odaygan daacadda ah xaggiisa kama noqonayso waa wad u shubha baa la yidhaahdaa odayga laftiisu hadduu ogaan laydhka u baktiyiyo isaga laftiisu hadduu ogaan laydhka u baktiyiyu yidhaahdo ha waxa weeye waxba ma arkaynin ilaahay aad ku tidhaahdid dee waxa qalbiga ku jira rabbi lagama qarin karo rabbigeen subxaanahu watacaala ka qalbiga ku jira isagaa abuuray wuxuu laga qarin karaana ma jiro haba yaraate kolkaa wadcigaa shubhada ah, ilmaha ku calool gala waxa weeye xataa nasab buu leeyahay oo ninkan odayga abaa ah loogu abtirinayaa laakiin dhaxal ma jiro oo laysma dhaxlayo wadcigaa shubhada ah dhaxal ma jiro ninkaa iyo gabadhaa dhex mari karaa dee caqdi baan jirinbe ma caqdi baa jiray ma jirin caqdi waxaa kaloo inaga baxaya caqdigaa markaynu leenahay caqdiga waxa inagaga baxay zinadii oo kale ayaa inagaga baxday zinadii way inaga baxday iyaduna haddii dembiga zinada la yidhaah dadka qaar way ku dhacaane ay ku dhacaan labadaa qof ee kulmay ee cawradoodii iyo ceebtoodii ay istaabteen way isdhaxlayaan lama odhan karo oo gogoshaa ay ku kulmeen bay isku dhaxlayaan lama odhan karo ilmaha ka beermaana markuu zino yahay dee cid looma abtir looguma abtirin karo xataa shaaficiyadu waxay yidhaahdeen hadduu ilmahaasi ina noqdo odaygan biyihiisa laga abuuray wuu guursan karaa bay yidhaahdeen halkay mariyeen siduuna ilmahaasi nasab ulahayn bay caddaynayaan dadkeenna dad badan waxaa la moodaa in ab abtirsiin loo sameeyo oo kol hadday gabadhu nin sheegato ilmaha ina hebelunbaa la odhanaya xagguu ina hebel ka yahay ilaahayba ma odhan waa ina hebele waa ikhtilaadul ansaabkii la diidanaabaa meeshaa ka jiro ilmahaasi nasab male reerna ma aha abtiyaashii abtiyaashii in la haleeshiiyo mooyuu la noolaado mooye laakiin reer kaloo loogu abtirinayaa ma jiro laakiin hadduu inan noqdo hooyadii mataqaanay ilmahan dhashay ma guursan karto aima shaaficiya waxay iyagu qaateen hadduu weladu zinuhu wiil yahay gabadha dhashay ma guursan karto laakiin hadduu inan yahay ninka biyihiisa laga abuuray xataa inuu guursan karo siduuna nasab ulahayn bay caddaynayaan siduuna nasab ulahayn oo qofkaasi qof abtirsiin leh ama meel loogu abtirin karo inuuna jirin ayay caddaynayaan dembigaa zinada ah allaha inaga koriyo inaga ilaaliye eh isagana ma keeno wax la yidhaahdo dhaxal dhaxal ma keeno oo dhaxal ma jiro dembigaa haddii uu meesha yimaado la isku dhalaya caqdiga waxaynu ku qaydnay caqdi saxiixa baynu ku qaydnay caqdigu waa inuu caqdi saxiixa yahay baynu nidhi waxaa halkaa inaga baxay caqdigu hadduuna saxiix ahayn oo caqdigu uu noqdo caqdiga faasidka la yidhaah isaguna caqdiga faasidkii wuu inaga baxay oo madaahibka ayaa isku khilkhilaafay caqdiga faasidka ah waa la isku khilaafay maalikiyada oo kale haddaynu qaadanno caqdiga faasidka ah waa laysku dhaxlaa cinda almaalikiya caqdigu faasid markuu yahay dhaxalka waa laysku mutaa waa alcaqd lfaasid maalikiyada agteeda waa laysku mutaa waxaynu ognahay laakiin shaaficiyadu waxay tilmaameen haba yaraate e inaan caqdigaa faasidka ah aan waxba lagu yeelanaynin iska dhaaf itifaaq ma aha laakiin masaladaasi waa mas'ala khilaafiya weeye oo itifaaq ma aha zawjka iyo zawjadu inay isdhaxlayaan dhexalkoogana nikaaxu uu keenay ayaynu halkaa ku aragnay rabbi baa inoo caddeeyey subxaanahu wa tacaala reerka isqabaa inuu isdhaxlayo oo isqabidan iyo reernimadani inay dee dhaxalka sabab keenaysa tahay ilaahay baa inoo caddeeyey walakum nisfu maa taraka aswaajukum buu ilaahay yidhi war waxaad leedihiin dumarkiinnu hantida ay ka dhintaan nuskeed ayaad leedihiin baa la yidhi aayaddaasi maxay tilmaantay raggii oo dumarka dhaxlaya ayuu ilaahay toos u caddeeyey walakum ragow waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin nisfu maa taraka aswaajukum dumarkiinu hantiday ka dhintaan nuskeed ayaad leedihin laakiin shuruud baa ku xidhan xagga dambe ka soo socota oo waa inayna dumarku ilme ka tegin baa la shardiyaa tolow dumarku ragga ma dhaxlayaan aayaddaasi raggii bay caddaysay oo dumarka dhaxlaya jawaabtu waa nacam dumarka laftooduna ragga way dhaxlayaan oo rabbi ayaa aayad kale inoogu caddeeyey oo yidhi walahunna rubucu mimaa taragtum walahunna dumarka waxa u sugnaaday arrubucu meel afraad baa u sugnaaday oo mimaa taragtum waxaad ka dhimateen ah hadduu ninku dhinto gabadhu maalka afaruunbay u qaybin meel afraad bay qaadanaysaa afar guri hadduu leeyahay guri baan loogu imanaynin waa ninku markuu bilaa ubad yahay ee ubad una ka tegin laakiin ninku hadduu ubad ka tago maalkiisa sideed bay loo qaybini markaasay meesha sideedaad yeelanaysaa meesha sideedaad ayay gabadhu yeelana haddii uu ninku ubad leeyahay gabadhu haddayna ubad lahaynna ninku nuskeed buu qaadan maalkeega nuskeegii oo gabadhu maalba male dadba qaar baa sawiranaya dumarku inayna waxbaba lahayn way leeyihiino dee waa raggoo kaluun kolkaa raggana nin dee gacanta ay nin aan waxayn iyo nin waxayaba sow ma aha dee dumarka meel kaleba ha ka eegine meherkoogo qura ka eeg gabadhu xaasku hadday kaa dhimato waxa ugu yare lagaa rabaa dhaxalkiisii inaad fulisaa waa meherkii hadii meherkii adan siinin dee dayn baa lagugu leeyahy welibana qof dhintay kugu leeyahay waa khatar dayn uu qof dhintay kugu leeyahay balka waran kal nooli uba kaa saamixi karaaye kaa nooli suukaa kaa dhintay talu suukaaga saamixi waa inaad soo bandhigtaay ood dhaxalkii usoo bandhigtaa oo dhaxal ahaan ugu tala ood tidhaahdaa qaraabadii gabadhu ay ka soo jeeday intaasuu ilaahay idinka siiyey anigu intaasaan ku yeeshay ubadkii aan dhalay intaasay yeesheen waa in wixii aad caddaysaa kolkaa nikaaxa waxaa loo yaqaanaa waxay culimmadu yidhaahdeen labada dhinacba waa sabab laysku dhaxli karo oo keenaya eh, in in laysdhaxlo raggiina dumarka way dhaxli dumarkiina raggii way dhaxlayaan walow haddii la doonayo yaan laysarkinba haddii ninku gabadha uu mehersado uun oo mar alla markuu sidaa isku meheriyeen gelinkii horay ismehersadeen gelinkii dambena midkood baa dhintay ismayna aragba telefoonun bay ka wada hadleen dadkaasi way isdhaxlayaan iyagoon is aragba muhiim maaha in gogo lagu kulmaa sidoo kale muhiim ma aha inay khalwadi dhacdaayo meel yaroo gaara laysku arkaa walow yaan waxbaba la samaynine muhiim maaha in meel gaara laysku arkaa muhiim maaha in gogo lagu kulmaa kol hadduu meher saxiihi eh dhocaba meherkaa saxdi ihi waxay diintu inoo cadaysay labada dhinacba inuu dhaxalka u sugayo labada dhinacba way isdhexlayaanoo dhaxalkii waa loo sugayaa labada darafba ha isdhexlaan weeyi markaa waxaa kaloo ulima culimadu ay ka hadlaan ama aimadu ay isweydiiyaan gabadha haddii la furo oo markii sidaa loo furay iyadoo ciddadii ka baxday laakiin caruur u haysa ninkii oo ama ninkii dhinto ama gabadhii dhinta ma isdhaxlayaan waa bacda alcidda isma dhaxlayaan kol haddii gabadha reerkaasi hadduu isfuray ubad bay isku hayaanoo ubadkan unbaa u dhaxeeye dad ajnebiya bay kala yihiin ajnebi bay kala yihin kol haddii ciddadii laga baxay kolkaa isma dhaxlayaan ninkuna gabadhaa dhaxli maayo gabadhuna ninkaa dhaxli mayso waa mamnuuc in reerkaasi isdhaxlo waa haddii laga baxay weeye ciddada haddii reerkan isfuray ciddada uu ku jiro oo gabadhu ay ciddada ku jirto iyadoo ciddadii ayna ka dhammaanin oo ninkii dhinto ama gabadhii dhimato ciddada rajciyada ah culimmada badankoogu waxay qaateen in laysku dhaxlayo waa laysku dhaxli karaa cidda rajciya hadday laakiin baa-ino tahay oo gabadhu ay markii saddexaad ee la furo ay tahay taa ayaa la yidhaahdaa ma soo ceshan karo dee xataa tankixa zawjan hayra taasaa la yidhaahdaa dhaxalkii iyadu way ku daynaysaa waxay a'imadu isweydiiyaan sababtuu ninku gabadha u furayaaba dhaxalka carar hadday tahay ka warrame bay yidhahdeen dhaxalka carar ilayn diinteennu waxba kama tegin ninku markuu ogaaday inuu dhimanayo ayuu is yidhi ka gaadhsiiyo gabadha fur si ayna kuu dhaxlin ilaahay waxba laga qarin maayo subxaanahu wa tacaala wixii dulmi iyo tacadiyana rabbi ayay hor yaaliinoo ummadda dee garteeda qaadaysa kolka inaga waxaa la ina saaran naxnu naxkumu dawaahir walaahu yatawalla saraa'ir kolka in gabadha loo furo dhaxalka cararna meesha ma la ega oo dhaxalka carar a tidhaayo inay idhaxlin inuu sidaa u furo ma aha madaahibka laakiin hadal badan baa ugu jira qodobka koobaad ee dhaxalka keenaa waxa wey waa nikaaxa nikaaxu wuxuu dhex maraa lab iyo dhadig laba jinsi oo kala duwan unbuu dhex maraa wuxuu dhex laba jinsi oo kala duwan lab iyo dhadig unbuu nikaax dhex mari karaa haddaba nikaaxu laba raga uma keeno dhaxal laba ninoo isdhaxlaya or maxaad isku dhexlaysi nikaax suurtagal maaha laba ninoo isdhaxlayo nikaax isku dhexlaya ma suurtagalba may oo laba nin ma isguursan karaanba isma guursan karaan laba dumari inay yidhaahdeen annana waanu isdhaxlaynaa oo waxaanu isku dhaxlaynaa waa guur suurtagal ma aha laba dumar miyay isguursan karaan isma guursan karaan oo suurtagal ma aha nikaaxu waa sabab dhaxalka keenta wuxuuna u keenaa laba jinsi oo kala duwan labiyo dhadig laabud cidda nikaax isku dhexlaysa midi waa inuu nin yahay midina waa inuu gabadh yahay kaasaa shardiba ah laakiin laba nin oo dhaal is nikaax isku dhexlaa ma jiro laba dumaroo nikaax isku dhexlaana ma jiro labeebka midka la yidhaha hadduuna caddaanin labeebku khunfaha mushkilkii hadduuna caddaanin oo uuna ku caddaanin ninnimo ama uuna ku caddaanin gabadhnimo ilan labeebka hala baadhaa la odhan jiraye oo hala baadhaa la odhan jiro labada xubinba hadduu ilaahay u wada sameeyey oo labada xubinba ay shaqaynayaan oo kaadida uu ka sii daynayo oo la kala garan waayo in ragga lagu daro iyo in dumarka lagu daro ilan rabbi rag iyo dumar buu sheegay inuu aadam iyo xaawo ka beeray oo wuxuu yihi wabaha minhumaa rijaala kaiira wanisaaa buu yihi laakin labeeb lama keenin waxaa la ogaaday labeebku inuu labada nun kala gelayo isaga labeebku ma gala dhaxalka oo dee nikaaxa horeba kuma ansaxo nin labeebi hadduu gabadh usoo geed fadhiisto nikaaxuba mu ansixi horta ciddaa tahay hala ogaadaan la odhan inaad nin tahay iyo inaad gabadh tahay laguma kala garanaya ha lagu kala garto haddii ninku uu yidhaahdo anuu gabadh labeebkaasaan guursanaya on gabadhnimo u guursanayaana suurtagal ma aha horta gabadhnimo iyo ninnimo zawjka shuruuddiisa waxaa kamida inuu yahay nin beyin ah rujuulo ninnimadiisu ninay caddahay ninnimadiisu ninay caddahay ka wax guursan karaa waa nin cad uun gabadha waxaa shuruuddeeda kamida inay dhadignimadeedu caddahay laakiin haddii qofka medmadowba galo ama labeebyadaa ay noqdaan lab iyo dhadigba dee meherba isku qaban maayo laismaba guursan karaba horta ha caddaada warku oo ama nin ha laga dhigo ninnimo warkii ninka waxa ku soo doono ama gabadh ha laga dhigo oo warkii gabadhnimada waxa ku soo doono sababta koobaad ee dhaxalka keentaa waa guurka waxaynu nii laba nin iyo gabadh unbuu dhex mari karaa laba raga guurku kolkaa siduna udhex marayn buna dhaalkuna udhex maraynin laba dumara siduuna guurku udhex marayn buna dhaalkuna udhex maraynin guurku waa qodobka koobaad ee keenaya rabbina subxaanahu watacaala labada darafba waynoo cadeeyey raggoo wax dhaxlaya iyo dumarkoo wax dhaxlaya labadaba rabbi waa inoo cadeeyey asbaabu miiraai lwaraa makhluuqa dhaxalkooga sababaha keenaa halaaatun waa saddex kullun mid kaste oo saddexdaa ka tirsani yufiidu wuxuu u faa'iideyn rabbahu rabbigiisa iyo saaxiibkii alwiraaata isdhaxlid qof kastiba dhaxalka wuu ku mudanayaa kan kale wahiya saddexdaasi nikaaxun waa nikaax nikaaxa waa laysku dhaxlaa oo waa qodob keena in laysku dhaxlo waa kow wa walaaun waa wale welahana waa laysku dhaxlaa laakiin labada daraf weluhu uma keeno ee ka weluhu waxa weeye ereyga walaa'a marka culimmadu ay ka hadlayaan alwalaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu weluhu noqon jiray marka wowga la fadxiyo ee hamsaha medka ana lagu keeno xoraynta ama cusuuba sababteedu nicmatulmuctiq ay tahay waa cusuubatun sababuhaa nicmatulmuctiq calaa radiiqihi weeyi rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa ka sugan xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa inama alwalaau liman actaqa buu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam inama alwalaau liman actaqa welaha waxa iska leh qofka wax xoreeya haddaba waxa weye qof hadduu addoon ahaan jiray uu xoolo ahaan jiray xoolahoo kale uu ahaa ilan addoommadu waa ah, sida xoolaha loola mucaamaloon jiraye xoolaha oo kale ayaa loola mucaamaloon jiray addoommadu wax la leeyahay bay ahaayeen oo hadda addoommada markaa ha la yaabin waxaad odhan kartaa ninku markuu addoon yahay war hebelow waa dee nin magaceenan oo kale caliow ama cabdiow ama yuusufow digaagadan saylada gee oo soo iibi adna isa soo baayac markaasuu saylada tegayaayo digaagadii intaa waa lay dhaafi waayey buu ka odhanayaa aniguna markaan isbaayacay intaasuu qiimahaygii maraya ha odhanin gaaladu waxay isku dayeen inay diinta islaamka ku dhaliilaan oo ay yidhaahdiin diinta islaamka waxbay addoonsatay diinta islaamku wallaahi dhaliil ma leh dhaliil ma leh adoo cidda adoon noqon karta horta fahan adigu marka hore yaan si qaloocan laguu gelinin hamoodin qof kasta in adoon laga dhigan karo weligaa adoon ma noqon kartid adigu qof kaste adoon ma noqon karo cidda addoon noqon kartaa waxa weeye oo qura qofka allaha khaaliqa a ah diida inuu addoon u noqdo qofku markuu diido allaha khaaliqa ee koonka abuuray inuu addoon u noqdo kii mutay in adoon loo noqdo qofku markuu diido in adoon loo noqdo ayuu rabbi cuquubo kaga dhigay inuu addoommo adoon usii noqdo kaasoo qura addoon horta gala laakiin hamoodina ummadda nooli inay addoon geli karto waa lagu xidhay ama waa lagu qafaashay ama waa lagu haystaa laakiin addoon ma tihide sinaba addoon kuma noqon kartid xukunkii addoommada weligaa ma yeelan karaysid ilaahay baabad addoon u tahaye eh? maadaa laba jeer addooma noqon kara laba jeer addoon lama noqdaba kolka ilaahay baad addoon u tahay haddaba waxaa jira qofkaa addoonka ah addoommadana de waa la yaqaanayo waxaa loogu jeclaada kuwa timaha adag addoommada kuwa timaha adag qaali bay sayladaha ka ahaan jireen sababta sidaa darteed adoomada marka saylada la keenayo qaarkood baa dawo usoo marin jiray oo timaha soo adkeyn jiray markaasaa la odhan jiray haddii la ogaado ninka inay timihiisa in la adkeeyey waa ceebe hala celiyo waxaa la baaray timaha adag qiimahay leeyihiinoo xamilka oy ka adkaysi badnaan jireen ka timaha adagi wuxuu qaado ka timaha jilicda sanima qaadi jirin saasaa kolkaa xaggaa laga eegi jiray haddaba addoonka hadduu islaamo tusaale ahaan addoonkiibaa islaamay qofkii addoonka iska lahaa ayaa xoreeyey kii addoonka iska lahaa ayaa xoreeyey oo wuxuu yidhi xor baa tahay ilahay dartii baad xor u tahay buu yidhi halkaa qaraabanimaa timid qaraabanimo ayaa halkaa timid qaraabanimada halkaa timid ee dadkaa isxoreeyey dhex martay dhaxalka ayay sugaysaa waa laysdhaxlayaa waa laysdhaxliyo labada darafba haddaba ka wax xoreeyey iyo ka la xoreeyey labada daraf isma dhaxlayaan labada daraf isma dhexlayaan mid kastiba ka kala dhexli maayo ka nimcada sameeyey unbaa ka kala dhexlaya oo waa kee talow ka nimcada sameeyey waa muctiqa ka wax xoreeyey unbaa ka addoonka a dhaxlaya laakiin ka addoonka ihi ma dhaxlayo kii xoreeyey oo muxuu u sameeyu ku dhaxli wadaduu usoo maraya ayuu ku dhaxlaya isaga waaba la nooleeyo addoonba xor qof baa laga dhigay xor ahe halkuu isagu usoo maray xaajigan dhaxalkiisa male dhaxalkaa isagu kawa xoreeyey unbaa kan kale dhaxlaya laakiin ka la xoreeyey ma dhexlayo halkaa aynu fahanne eh, kawa xoreeyeyna mar kasta dhexli maaye horta qaraabadiisaa ka xigta kan la xoreeyey qaraabadiisiibaa horta xigta qaraabadiisaa marka la waayo hantidiisa bangiga muslimiinta la geyn maaye iyo baytulmaalka eh waxa la geynaya kii xoreeyey rasuulku sal allahu alayhi wasalam xadiiska bukhaariga iyo muslimka ku qoran wuxuu saraaxatan u sheegay inuu weluhu u sugan yahay oo qura ka muctiqa ah ee laakiin uuna u sugnayn ka catiiqa ah oo wuxuu rasuulku yidhi inama alwalaau liman actaqa walaha waxa iska leh oo qura buu rasuulku leeyahay ka wax xoreeya kaa unbaa wax dhaxlaya haddaba talow xorayntu ma labka ayay laba labka ma dhex dhacdaa dhadigase ma dhex dhacdaa laba qof oo kala duwanna ma dhex dhacdaa xoraynta marka laga hadlayo jawaabtu waa nacam waxaa la heli karaa laba nin oo is-xoreeyey oo mid addoon ahaa ayuu midka kale ka kale xoreeyey waxaa kaloo la heli karaa laba dhadiga oo is-xoreeyey laba dhadiga oo is-xoreeyey waa laba habloodoo midi midda kale ay xoraysay tan wax xoraysay baa ta kale dhexlaysa markaa waxaa kaloo la heli karaa oo dhaxalku uu dhex mari karaa lab iyo dhadig is lab iyo dhadig is saddexdaasu ayuu ayuu sababta u keenaa dhaxalka markaa saddexdaa hadda nikaaxii ka horreeyey isagu laba raga uma keenayn dhaxalka laba nin oo isguursadeen waa la arkayaa miyaynu nidhi suurtagal ma laba dumarana uma keenaynin nikaaxu shardi waxaynu ka dhignay lab iyo dhadig laba kala duwanunbaa isguursan karuu dhaxalkooga keenaa laakiin weluhu laba nin laba nin wuu keenayaa laba dumarana wuu keenayaa nin iyo gabadhna wuu keenayaa oo weluhu labada dhinacba isagu wuu ka sugan yahay oo wuu keenayaa in laysdhaxlo inama alwalaau liman actaq baynu ognahay wa walaaun waa welihii isxorayntii weeyaan qofkii la xoreeyey ayaa halkaana inooga muuqata ka saddexaad wa nasabu nasabkii wey nasab abtirsiin abti nasab haddaynu aragno iyo abtirsiin haddii aan aragno nasabkaagu wuxuu kuu sugayaa dhaxal nasabku labada darafba wuu u sugaa laba ninoo wada dhashay haddaad aragto kanina kan wuu dhaxli kan kalena kan kale wuu dhaxli laba habloodoo wada dhashay hadaad aragto tani tan way dhaxli tanina tan kale way dhaxli wiil iyo gabadh wada dhashay haddaynu aragno wiilku inanta wuu dhaxli inantuna wiilka way dhaxli waxaynu ognahay marka inuu labada dhinacba labada dhinacba inuu dhaxalka usugayo labada dhinacba dhaxalka ugu sugaa walaha unbaa dhinac qura usuga laakiin nasabku labada dhinacba dhaxalka wuu usugaya oo labada dhinacba ha isdhaxlaan baynu odhani waa ha isdhaxlaan wa nasabun midda kale nasabku ragga wuu usugaa oo ragga wuu dhex dhaca oo rag wada dhasho o isdhexlaya waa la helayaa dumarkana wuu dhex dhacaa oo dumar wada dhashay oo isdhexlaya waa la helayaa sababtuna ay nasabka tahay dad kala duwanna wuu usugaa oo dad kala duwanoo isdhexlaya sababtuna ay wada dhalashada tahayna waa la helayaa taa ayaynu halkaana waxaynu ku soo qaadannay nasabkuna inuu yahay waxyaabaha dhaxalka keena inuu yahay baynu aragnaa saddexdaa qodob ayaa horta dhaxalka keena saddexda qodob waa guurka in dadku dadka isqaba way isdhaxlaan dadka wada dhashayna way isdhaxlaan dadka isxoreeyeyna way iswada way isdhaxlaan saddexdaa arrimoodba dhaxalka way keenaan qodob afraad ayay culimada qaarkood ku dareenoo waxay yidhaahdeen hana loogu dare bay yidhaahdeen dhaxalka cidda keenta islaamnimada oo waxa weye qofkani hadduu qof muslima yaho cid la dhalatay la waayey cid xoraysay la waayey ciday isqabaan la waayey islaamnimo jihatulislaam ha lagu dhaxo bangiga muslimiinta hala geeyo islaamnimadana ha laysku dhaxlo oo bangiga islaamka ha la geeyo maalkiisa ha lagu shubo waa jihada afraad laakiin jihadaasi waa jiha mukhtalafa oo laysku khilaafsan yahay weeye baabu asbaabi lmiiraahi dhaxalka asbaabtiisa baabka keensata ayuu u baab yahay asbaabu miiraahi lwaraa makhluuqa dhexalkiisa asbaabta keensataa halaaatun waa saddex kullun mid kaste oo saddexdaa ka tirsani yufiidu wuu u faa'iideyni rabbahu saaxiibkii alwiraasata dhaxal ayuu u faa'iideyni wahiya saddexdaasi nikaaxun waa guurka wa walaa-un iyo isxoraynta wa nasabun iyo wada dhalashada maa bacdahunna saddexdaa dabadood ma aha lilmawaariisi dhaxalyada uma aha sababun sabab kale saddexdaa waxaan ahayn oo laysku dhaxli karaa ma jiro buu ku yidhi oo sheekhu wuxuu diidan yahay islaamnimadii laysku dhexlayey taa ayuu diidan yahayoo saddexdaa unbaa laysku dhaxli karaa buu ku yidhi inuu nikaax jiro inuu walaa jiro inuu eh, nasab jiro saddexdaasi waa asbaabta in laysdhaxlo keenta maxaa keena haddaba dhaxalka maxaa diida waxyaabaha diidaya inaan laysdhaxlin maxaa talow iyagana ka mid a ah? mawaaniculirhi baa jira waxyaabo diida inaan laysdhaxlin oo mawaaniculirhi la yidhaa ayaa jira mawaaniculirhiga insha allahu tacaala cashirkeenna dambe ayaynu ku qaadan doonaa hadduu rabbi ogolaado halkaa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam